alaaan saddex lagu furay xalaaloobitaankeeda ayuu baabkan u baab yahay iyo wanikaax nikaax alladii kaasoo yuiluhaa bihi yuxiluhaa xalaaleeya ama uu ku xalaalo bihi isaga ku xalaaloob gabar haddii saddex lagu furo gabadha ayado saddexda dhammaato waxaa weeyaan maxaa lagu banaysan karaa wax lagu banaysan karaa miyaa jira iyo guurka loo ogolaan kara amaba ninkii hore ugu noqon kara wixii ku soo arooriyuu baabkan u baab yahay xadiid saddex kun afar boqol iyo kow iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa iqatun habt qaala ambana sufyan ibn cuyeyna can zuhri can curwata bni zubayr can caaishat um muminiin radia allahu taala qalat waxay tirmn caaisha ja-at waxaa timid imra'ati rifaaca gabadha iyo xaaska rifaaca xaaskiisa ayaa ilaa rasul lah timi sal slm faqaalat waxay tihi ina zawjii ninkay alaqanii wuu ifuray faabata alaaqi alaaqaygana waxaa weeyaan wuu gooyey oo wuu dhammeeyey wa innii anna tasawajtu bacdu gadaashi waxaan guursaday cabdiraxmaan ibn zabiir ayaan guursaday wamaa macahu isaga la jirkiisana ma ahanin ilaa hudbata athawb marada faraqeeda wax noocaas ma in wax kale ma hayo weeyaan yani intisaabkii iyo shaqadii qabashadeedii kuma toosna fadaxika rasuula nabiga lagu qoslay sala allahu calayhi waali wasalam wa waxaa laga yaabaa turiid inaad doonaysid an tarjici ilaa rifaaca rifaaca inaad u laabato inaad doonaysid ayaa laga yaabaa waay laa maya xataa yaduuqa ilaa ka dhadhamiye cusaylataki malabyarogaadii awa taduuqi aadnaad ka dhadhamisid cusaylatahu malabyarowgiisa sidaa weyaan marka gabadha saddex lagu furay ninkeedii hore waxay ugu laaban kartaa waa inuu guur qasad ah la guursada qasad loo fura weliba qasadkaas guurkaad marka la guursado kadib ay tacaamul iyo wada shaqayn iyo baabkaas u dhaca iyo isku dhaqan insaca tacbiir kadib uu dantiisa u fura kadiba marka guurka ninkaas uu banaanan karaa marka haweeney saddex lagu furay oo saddexdii cidda ay dhammaatay saddexdaas marka cala almadhabayn amaba saddex jeer la furay amaba hal mar dalqoo saddex la riday labada madhabba meesha la aadi adila aad dhib ma lahan haddii aad kan qabtana halkaas la aadi haddii aad kan qabtana la aadi wax ishkaalo dhibaatana insha allah tabaaraka watacala ma lahan haweeneyd ayada marka waxay ku banaanaan kartaa in iskeed loo guursada iskeedna loo furo ama qofka iskiis u guursada iskiisna uu furo kadibna markaas ninkii hore marka ciddada ka baxday ay u banaanaynaysaa weyaan xadii saddex kun saddex afar boqol iyo toban iyo labaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasa akhbarna maxamed ibn tan alcanasi wa hiqatu xaafid qaala xadathana codka maqlaysaan caadam codka maqlaysaan ya ma maqlaysaan waay saddex kun afar boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna maxamed bn tn canasi wahiqat xaafid qala xadana yaxya bn sacid اlqaطan qala xadaثana cubaydillahi bn cumar اlcumari qala xadaثani اlqasim ibn maxamed ibn abi bakr sidiq wa hiqa can caaishat muminiin radia allahu ta ana rajulin ba alaqa wuxuu furay imraata haweenaydiisa alaatan saddex buu ku furay fatazawajat waxay guursatay zawja nin bay guursatay qabla an yamasa intuusa taabanin ka hore fasuila rasuula ba waxaa laga weydiya arrinka asaga ahaa oo maxaa la yidhi ataxilu lilawali ninka hore ma u bannaantahay inuu guursado qaal wuxuu yidhi maya xataa yaduuq ilah ka dhadhamiya cusaylataha malabyarogeeda kamaa daaqa alawalu kii hore sida u dhadhamiyey inuu isna u dhadhamiyey weyaan war kale ma taallo ma yeelo xadii saddex kun afar boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadii saxiix weyaan qaala alimamu nasai akhbarana cali bn xujr wasicdi wathiqa qaala ambana hushaym bashiir alwasiti qaala ambana yaxya bn saciid alansaari can abi isxaaq الsabici can sulaymaan ibn yasaar iqaة faadil axad اfuqahaءi sabca fi cadi الtaabiciin can cabdillahi bn cabaas radi allahu tacala anhuma ana qumaysa gabadha qumaysa loo yaqaano qumaysa bilhayn weyaan amaba rumaysa loo yaqaano labada magacba way lahayd mid un bay lahayd waa shaku min araawi mumkin atat الnabiya nabigeena u timi sal slm tashtaki iyadoo ka sheeganaysa zawjaha ninkeedii waxay ugu sheeganaysaa annahu isaga laa yasilu ilayha ma gaari karo oo meeshii in la gaaran laha ma gaari karo waad garan kartaan arrinta ayadaa macnaha loola joodo falam yalbad muusa nagaanin an jaءa zawjuha ninkeedii oo socda inuu yimid faqaala wuxuu ya rasul rasuulka allow hiya iyada kaadibatun beenaanaba been bay sheegaysaa wa huwa isagan yasiru ilaah wuu gaarayaa in laisku inkiro waa dhacda moogta gabadha mararka qaar haddii ninka ayna rabin inay tirahdo waxba ma qaban karo waa dhacdaa qudaada ragga iyo maaduunu sharciga wax badan bay ka yaqaanaan arrinta ayada iyo culimadu walaakinha warka lagu laabay ayada turiid waxay doonaysaa an tarjic inay u laabato ilaa zawjiha alawal ninka hore uistay ninka hore hore u furay ay u xiistay faqaala rasul wuxu yir sal slm laysa mahnan daalika arrinkaas oo arrinkaas mid ma ahan xataa taduuqii ilaad ka dhadhamiisa cusaylatahu malabyarowgiisa ood wada dhaqantaan ninka hore noqosho ma lahan weeyaan xadiidka saddex kun afar boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid saxiixu bima qablahu qala imam nasi abarna camr ibn cali falas wa iqatun xaafid qala xadana maxamed jacfar waa qundar waa iqatun saxiixu kitaab qال xadثna شhuعبة عن علqمة iبن mrhd الxdrمي واثiqة qaaل samictu slm بفaتحi siin weyaan slm aw slma labadaba slm iska dheh maxuu idinkugu dabطiyey salima salima salima miya salima may salim maaha salima salima naam salima weyaan saalim ma jirto saalima maya sax maaha waa sa bifatxi siin wa kasri allaam salima alifkaas waxba kama jiraan alxaafid ibn xajar u noqday taqriibka ya ya kayaabiis kala duwan yihin waa شhucba an calqama ibn marsad axadrmi wahiqa qaala samictu waxaan ka maqlay salima kan waxaa qoran salima ibnu zariir soo ma haye waa jirta ha waxaa weeyaan waa magaciisa ayaa la khilaafsan yih ninkan ninkan waa lagu kadeedan magaعyo badan ayaa loo sheegay marka magaciis waxaa ka mid oo loo sheegay razim ibnu sulaymaan alaxmari ayaa loo sheegay ama axmari marka saalim ibnu razinna waa la yidhaahdaa waa la sheegay waqiila sulaymaanna waa la yidhi marka magacyo aad u tiro badan ayaa la sheegay laakiin annaga hadda waxaa meesha noo qoran salima ibnu zariir weeyaan biraa'ayn zariir ninka isaga ah qaar waxay dhahan waa majhuul laakiin ah, alxaafid ibnu xajar fi taqriib wuxuu leeyahay ninka isaga ah ibn abu xaatim ayaa wuxuu leeyahay waa iqa abu xaatim wuxuu yidhi waa iqa alimaam النasaaئي wuxuu yidhi laysa biاlqawiy in aad xoog badan maaha waa yara tabadariya ku jirta ayuu yidhi raxima اllah اljamiiع qala wuxuu yidhi samictu waxan ka maqlay salima ibnu zariir yuxadid isagoo ka warramay can salim bn cabdillaahi ibni cumar can saciid ibn musayab can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can nebi nabigana xu kor sal slm fi rajulin oo takuuna way u sugnaatay almaratu haweeney yuطalliquhaa furi uma kadib yataزawaجha uu guursaday rajulu aakhra nin kale fayuطaliquha uu furi qabla an yadkhula biha intuusan galmoonin ka hore fatarjicu fatarjica kadibna ay usoo laabatay ilaa zawjiha alawal qala wuxu laa maya suuragal ma aha xataa yaduuq ilah kana nebi alcusayla malabirowgi xadii saddex kun afar boqol iyo toban i shanaad waa xadiid saxiix bima qablahu waa xadiidka horoo kale qala imam nas abarna maxamed bn khaylaan mirosi waa iqa qala xadana waki ibnu jarax aru'aasi qala xadaana sufyaan اthawri can alqama ibn marhad alxadrami iqa can razin ibn sulayman waa isagii alaxmari nafsu shay waa salimadii la socdaya can cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi su-ila nabiyu nabigan ayaa la weydiye can rajul nin oo yuطaliqu furo imraata haweenaydiis alaa saddex ku furo faيتزawaجha الrajul nin uu guursado oo fayuqliqu اbaaba albaabkii u xirto wayurqi sitra asturkiina uu is asturo yani waa khalwo la galay weyaan markuu mehersaday wuu la khalwooday o uma kadib yualiquhaa uu furi qabla an yadhula biha isagoon u galmoonin uu furi qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm laa taxilu uma bannaana lilawali kii hore xataa yujaamichaha ilaa uu kaga galmoodo alaakharu kii kale suuragal uma ah weyaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi hada wlaa bisawaab xadiidkan ayaa sawaab ku haboon weyaan baabu ixlaali almualaqa alaaa haweenayda saddexda lagu furay bannaynta iyo bannaysasheedada iyo wamaa fiihi min ataqliid iyo iyada oonan ariiqii la rabe la marin in guur mar labaad la guursado oo la bannaysto isku adkayn iyo dembiga ka imaana iyo cuquubadeeda culayska ay leedahay iyo diidma laisu diida ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex kun afar boqol iyo toban lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi al akhbarna camr ibn mansuur annasaa'i waa iqatun qaala xaddaثna abu naciim alfadl ibnu dukan waa iqatun can sufyaan اthawri waa imaamkii can abi qays abu qays waa cabdiraxmaan ibnu arwan miya arwan saasaan filaya cabdiramaan harwan alawdi waa saduuqu rubama khalaf can husayl husayl waa ninkee ya sharaxbil weyaan iqaة mkhadram can cabdilaahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu qaala cbdillahi bn mascuud lacana rasul nabig al wuxuuna caladay alwaashimata wاlmustaw wlmu maxaa idiin qoran alwaashima muta miya mise muwa meeshaan adig maxaa idiin qoran raggiinaan akhyaarta muwa muwatishimata ya maxaa reeban mowtashimata ya mutashimata sheekh maxaa ku qoran adiga walmu'tashimata soo ma alwaashimata walmu'tashimata wاlwaasilata wاlmawsuulata waakila الriba wamukilahu wاlmuxalila wاlmuxalala lahu meeshaan marka dhowr gruub oo nabigeena u nacladay salى اllahu alayhi wali waslm naxariista all inu alle ka fogeeyey uu ku habaaray oo habaar nabi qabta calayhi الsalaatu wasalaam ayuu halkan ku sheegayaa ninka la yidhi cabdulahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa raggaas habaarka nabi qaba waxaad maqli jirteen habaar waalid u qabaa kan maqli jirteen habaar nabiyey kuwan qabaan sala allahu calayhi waaalih wasalam nabigaana lacna rasuulla nabiga wuxuu nacladay alwaashima haweeneyda durduritaanka jirka oo midab weliba durduritaan kadibna loo yeela samayso walmuctashimata iyo haweenayda iyada samaysani oo loo samaynaa durduritaanka waad aragteen hadda qolyahan heesaha iyo waxyaabahan muxuuaha kubadda iyo ciyaaro garbahooda iyo feerahooda iyo lugahooda iyo gacmahooda iyo waad aragteen waa hordhan yihiin waxaa aad arrinta ayada hadda afrikadan caam ku ah nimankan etoobiyaanka ah ayaa caam ku ah oo qof arkay saliibka halkaas ugu samaysan y oona soo islaamay oon weshi iska bixin karin ayaad arkaysa oo washmiga lagu sameeyey marka nacalad iyo habaar nabi maxamed ayaa ku dhacay sala allahu calayhi waali wasalam waxyaabaha murugadale waxaa ka mid a dhallinyaradan beryahan fasaaday oo finowday oo runtii ayaga koley way fasaadeen ummaddiina fasaadinayaan oo youtubarada iyo muxuuaha meelaha laga hayso joogaan iyo social mediaha guud ahaan tictok iyo meel walba qaar waxaad arkaysaa gaaladii ay isku mid yihiin raman ay leeyihiin jirkoodii dhan waxaa weeyaan wada noocaas adiga waa dad adduunkii ku cadaabmay weeyaan nasal allah asalama alcaafiya marka waa imtixaan kuwaas marka iyagii way lumeen dadkii way lumiyeen waxyaabaha murugada badan lama taqaanaan waxaa laga yaabaa muxaadarada ninka ugu caamsan culimada culimmada ah uu gala inay boqol kun kunoo qof ay fiirsataa laga yaaba haddii ay waalato ama waa laba kun kunoo qof ay fiirsato qofka ugu caamsan ummadda soomaliya culimadeed oo dadka fiirsan ay noqdaan hal hees oo canug noocaas oo washmigaad sameeyey oo islaan i gaal wuxuu aanaan la ogeyn oo taqriiban gaalnimada iyo islaamnimada meel hadda jira aadan garan karin habdhaqankiis iyo dadku la socdo ayaa laga yaabaa hal maalin ama laba maalmood inay laba milyan ama milyan iyo bal qof ay fiirsato waxaa fiirsanaa gaal ma ah la socda waa ummadda soomaaliyeed hooyooyinkaa fiirsani oo dhallinyaradiiaa fiirsani oo qof walbaa fiirsani oo xataa qof aan u qastin ayaa fiirsani maxaa yeeley waa ku soo mari markaad u socoto muxaadaro raadinaysa ama waxaa raadini hortaaday taallaa bal iska fiiri fuduul baa taqra biniadamka u taabani dhag isna intaa risiq ay ka raadinayaan laa razaqahum allahu khayran kuwa ayaga risiq muxuu ahay uma noqonaya sun weeyaan xaqiiqatan imtixaankan haysto hadda beryahan wax walba waa tageen xishoodka lun wax xishood la yihahdo waa dhammaatay lidaalika dad akhyaarna waxaad arkaysaa oo waxaas ku taxan iyagiyaa beryaha islaynayaan oo waxaa weya dhexdoodii ayaa hebelaa mxuu aha la shirqori iyo hebelaa gaarila la gedini iyo hebelaa laga xiro mxuu aha youtubeka iyo fulaan allah isku diro kullin allah ka wada xiro aamiin da allah isku diro kullin allah ka wada xiro allahna soo hanuuniye wix ilaah aad ugu talagel hanuun allah naga qabto ummadday ay wallaahi ikhwaan ikiraam haddaad ogaan lahaydeen nimankan labadan sano oon soo dhaafnay intay dhallinyaro fasaadiyeen ama inta qof wanaagsaneed gabdhe wadaada aha oo xijaabnaa oo ahlu qur-aan aha ayaa tictok maanta ka niikini oo ku jira ilah baanan ku dhaariy fasaadintaa aragteen wiilal saas oo kale ayaa waxaa weeyaan ayayna saas noqdeen oo dhallinyaro inta daawani oon la ogeyn oo weli yacni kor ahaan kula fiican laakiin baabka hoos ugu jirtana laa xadad walaa xasr waa daad soo rogmay oo ummadeen iyo diintoodii io daayarteena baabi'ina marka runtii wax aad u badan nin kasta waxaa laga yaaba dadka inay afartan qof oo odayaasha oo masaajida joogta inay fiiriyaan xaalad saa ma aha dayarta tagtay telefoonaa tagsiiyey waa la gaalayay dadkii oo qaara mulxidiina niman kristan oo soomaaliyaad ku arkaysaa oo janal furtay oo qaylini oo daldalmi oo ciise masiixia wax badbaadina la taagan oo guri walba mxuu ahay ay videowada u geli oo dad shubahaad ku shubayaan kuwa axaadiis inkirayaan kuwa waxaa weyaan fisqiga kuwa qaawan qaawan rag iyo dumarbala kuwa fuxshi samaynayaan indhahayga waxaan ka qaaday habeen dhaweyta aniga oo waxaa weeyaan eh, internetka dhex socda waa bad mogta ayaa waxaa isoo maray oo facebook weliba nin dhallinyaro ah iyo laba gabdhood oo qaarkood inay qaangaarinaan filaya oo ficlan afkooda wax ka baxa labada gabdhood ay ninkaas ku haddaad dhegaysataan aad masjidka cararaysaan weligii xataa gaallo xataa kamaan maqli warka asaga oo fisqiga ay ka dalbanayaan kaali naga zinayso kaali naga zinayso de oo afka lagu ballaarina ay ku dhawaaqayaan way socdaan intaas waxaa laga raadinayaa hala daawdo oo dhowr shilin ama dhowr doolar soo dhaceena ila bini aadamka waxaas xufat inaaru bi ashahwaat waa naarta dadka ku xaroona naarta waa usoo jiidi shahwaadkaas nafti waay mxuu ahaa saa uga hararaysan markaasaa laga yaabaa malaayiin daawdaan nijaasadaas iyo baktigaas wallaahi mar dhowaan fogeyn taa iska dhaafe gabar madax banayn ayaa ceeb ahayd fotinka hadda waan soo dhaafay hadda hadda maantana waad arkaysaan marnimi intaan u soconnaa intaan u xilligii waxaa la jooga aan filayaa qofka uu tamanin lahaa inuu dhinto ood ilaahay subxaana wa tacaala intuu waxaan arki lahaa waxyaabaha qaar waxaa hadda bilowday xaqiiqatan hadday laba sanood damba ama saddex sanood damba ay saa ku socota dayar waa la isdeeyey dadkeenna waxaa weyaan waa isdeynay dadka qaarna ay khatartaas dareemina laga yaaba oy caadi u arkaan dhib ma jiro fulan social mediya haddaad aragtaan wax ka jira maanta waxaa la dawdaa guryaha laga dawdaa oo dadka ay fiirsanayaan araadishaas iyo wasakdaas dadka wasakhoobay oo baaba'ay oo diin la'aan iyo dareen la'aan iyo damiir la'aan iyo xishood la'aan ay ku dhacday oo banaanka imaaday oo hadda marayaan xaaladii gaareen yatahaarajuuna ka tahaaraj اlxumur uu nabigu uu sheegay sal اla alay marayaan in dadka ay in badan ay daawadaan oo xataa ayagoo rabin ay soomanayso ay daawanayaan lidaalika hadda maanta kuwaan is qof annaga naga oo maanta la waraysta ma jiro ooba social media iyo telefoon haysto ilaa wuu yaqaanaa hebel haddaad tirada hebel lagu sheegi kii fulan qaaday sooma kii wax fulan kii hebel isku dhegnaayen sooma kii laga xiray sooma wax laga xiraa miyaa taqaanaan waa saqjaanimi wasakh iyagiyaa markaas u kacaya allah isku dira inta hanuun alla raban allah isu hanuuniy warmiyo arrintaas ayada ha laga galwey arrinta ayada ha laga murga arrinta ayada ha laga dhidhiyo oo wixii la samayn karaa nin walba ha ka fikiro inaan madaxa duduubano iska farin masaajid kaligeed ma anfaciis wax ku tukada la wayn doona masaajidada ay xaaladda nooca noqoto khataraa lagu jiraa waaye lacana اllahu اlwaashima wاlmu'tashima wاlwaasila iyo gabadha timaheeda xiriirinaysa oo mara iyo timo kale ku xiriirinaysa iyo alwaasila tan xariirinaysada iyo almawsuula iyo tan loo xariirini ibnahayga waxaan ka qaaday gabdho soomaaliya oo dhaqan rogmay oo timo qurux badan lahaa timihii ayagaa inta jaray kadibna timahan ummaddan kale ku xiran oo mxarka iyo lasoohay iyo ku ihan indhahaygan ka qaaday wallaahi inaan qof weydiinayn indhahaygan ku arkay indhahaygan ku arkay xaqiiqatan waa qariib mogta timihii ilaa si quruxda badnaa ay intay wada jartay ay kuwaan ku xiratay xerkahan iyo la soohay iyo jawaanahan la talay ay maxaa ku xiratay maxaad ula yaabaysaan wiilasheennii qiimaha badnaa quruxda badnaa timaha quruxda badan lahaa timahooda fiiriy markay masaajidka imaadaan markay banaanka socdaan timahooda fiiriy quracaad u marayn qurac maanta labi tobanku waa la soohi oo waxaa laga dhigi ilaah muxuu aha timahaygii adkay tima adag ilaah isii ya timihiyaa la soohi oo maanta waa la adkayni oo waa la wasakhayni oo waxaa weya waxaa la gelini baashii maxay ahayd faslin baa lagu shubi xaaladda aad inta uqacayni marka maxaad gabdhaha ula yaabaysaan ya beryahan hadda waxaa soo bilowda mataqaanaa qofka muuminka waxyaabaha xumaanta waa inay dhibto waxaa soo bilowday dhalinyaradii xaafadaha qaar ka bilowday sarwaalgaab in la xirto weli maaragtee sarwaalgaabaa bilowday sanadkan oo la bilowday twenty wenty one ka la bilowday jilbaa ka koreeya nacam akaxaji u sheeg kow ma ahan oo laba ma aha saaki aan ark saaki astafurlah darad shali shali ark shali shal iyo labaan ark laba inain oo hal meel ka soo wada baxayaan oo weliba laba xaafad kasoo kala baxayaan dabadii int ha jilbihii jilbihi ay bilaabeen inay jilbihii baneeyaan oo sawaalgaab irtaan masaaibtaasa marka socota ikhwan kiraam ya qaybtan had qaybtan hadda isliidi maarata oo meeshaan khayrkaad ku badan yihin waa ku yaryihiin la socda arrinta iyadoo sheegi jijimahana abud tashabuh binisa tashabuh binisa marka meeshaan khayrka waa ku waa ku fiican laakiin marka atraafta u yara baxdaan waxyaaba la yaabtaan meeshaan maogtahay odayaashiyaa jooga bulshooyin soomaaliyeed oo saldhigeeda ay tahay marka qofka uma sahlano si kastoo qofka ad xunyi uma sahlan inaad banaanka laakiin markaad wax yar darafka usii yara baxaysa meel dhow saas ama inta ama inta u yara baxdo markiiba xaqiiqadeeda indhaha saari odyaa maandhaweyt meelta majiraan gale warkaa dhegaysto meesha xaaladeen ay maraysan idiin sheegi meel timajira ahaan galay oo ku taala isli gudeeda ninaan aqaano akhyaara ah, runtii ragga timaha jira ugu akhyaarsan ayaa meel nin uu jaraya ana mid baa ii jaray kadibna ninkii aad u jarayay sheekaysanayaan waxay ka hadlayaan marka meesha aad dulliga aadna gaarsiiyey wuxuu yidhi nin nin hebel ah oday hebel oo la yaqaan ayaa waxaa ku dhacday dafuu dhahay labadiisa gabdhood ayaa ayaamihii koronaha wuxuu soo waday macalin gaal ah wuxuu dhahay labadan gabdhood maadda maadooyinka dhiba u dhig maadda fulan oo u dhigay odaygana marka waa iska soo tagaa oo shaahmacaanka iyo meelahaas iska soo aadaya adduunka duulashiis ka qabsanaya gurigii ugu soo tagaya hooyada xaggee jirta maogi meela jirta suuqleya ma aqaan meela jirta suuq maa jirta kolley labada gabdhood marka gaalkii dee adig waraaba ari loo xaaliyay ka warrama gabadho ayaad marka aad mid aad caqliga ka haday mid wuu dirayaa marka sambus wuxuu dirayaa ya afargees sooma sambus afargees uu diri kadibna meelha soo wareegeysaa intay maqantaho howlku maqanta ayuu tii la heshiiyood kadibna aad faraxumey dhowr jeer kadibna xaamil noqotay xamli ayaa ku baxay markuu xamliga hubsaday wuxuu dhahay soomaalida kole gabadh waa ka ridi doonaane xaaladda dhici doontee waa qaxootiye iyo qaxootiye wax tacbaan ah oo sharci wada haysan oo tacbaan ah ku adkay daf uu dhahay wuxuu tagu yidhi meesha la yidhaahdo meeshaan bangani wuxuu soo qoray wuxuu dhahay gabadhaas isguursanay oon isjeclaanay xaamilay ii tahay waxaan ka baqayaa in canugii liga soo rida marka riboodu gey ribood adi adduunka il adayg intaa la eg bilaahi calaykum iyo dulli annaga aan gaarnay ka warramo ribooduu geeyey kadibna gabadhi markuu uur kasoo baxay wii la arkay wuxuu dhegaysto aniga riboortka waraqda waatan oo bigi nambarkii waa fulan waa haddaad juuqa islaanta gabadhaan waa xaaskayga ah. haddaad juuqa tirahdaan xabsigaan ku guraya dhammaantiin waa doon tarxiil isagoo dulaysan gabadhi waxa leead waa uur ninka ii sheegay ficlan nin been aan ku ka malaysana ma aha ikhwaani marka xaaladdaasa lamanaya walilaahi bilaahi calaykum aw ragnimadii aw kiiradii aw diintii aw axaadiista nabigeena iyo aayaadka qur-aanka markaad gaal murtaxan oo xoolo ah aad gabadhaadii qalanjada aheed aad guri ugu geyni ood kadib ka shaqatay oo shaamacaanan aadaya ama suuqan aad leedahay maxaad maynaad noolaatay istaailkaaga eh, tulli xaqiiqa yaa sheekh ma gabar macalimadu waay ma waynin damba kama lahaba kuwa kaniisadaha ilmaha geyna sheekeynayno kale wabilahi aleyka nimiy waxgeen u soconnaa meel aan u soconnaga maba naqaano meel aan u soconna waan isweydiinaba aan iswaraysana beledaasaa taagan nasal allah asalam alcaafiya waba waba waba kama sokayaan waay ka sokeyn malaha laa yakhluwanna rajulu bimraa soomayn amarkii nabi maxamed calayhi salaa slaam cid kastoo jibisa caaqiba xumun baa u dambayni caaqib xumo idulli adduun iyo mid aakhira inuu ilahay ugu dara laga yaabaa hadduu ilahay iska cafilin subxana wa tacala nasal slama alcaafiya marka dulligaa kawe ninkaas marka waa ninkii mataqaanaan la dhihi jiray yadaaka u wafuuka nafakh mamahdaas carabta qofka talada xun ayagu maahmaahan tala xuma ninbaa waxaa weyaan baaluunkan caadiga ayuu afuufay markuu afuufay dabaal lama yaqaan badyu barka mxuu aha u la galay markaasuu ku dabaalanay dabaalna kama yaqaan kii saaxibkiisa w waxaad yeeli aniga dabaalan dhaqaanaa meeshaan waxaad yeelaysaa ha ku halligmine waxaan waa buqi karaana joog nagala tago sheekada jooji kadibna wuxuu <laughs> wuxuu badboodaba gees malalay noqotaa ah iyo iyo mxuu aha qodaha noqotaya bud waa la meesha waa la duri kadibna waxaa ka dhacay jud jub fud muxuu ahay gal qayle maxay tari hebel kaale qaba saas intuu fiir wuxuu yidhi yadaaka aw kata wa fuuka nafak labadaada gacmood ayaa horta waxaan aaxiray baashaas baaluunka afkaadana waa afuufay afkaadana meesha aad ku dhimatay marka waaad ku dhimatay afkaadna waad ku afuuftay labada gacnoodna waad ku xirtay marka afkaadi gacmaada eedwa aniga hayeedi marka waxaa weeyaan ficlan annaga maamahya nocaas aan lena somalida waa taqaanaan maxaa ka mid a ah? taladaada fuudkeeda cad taladaada fuudkeeda iyo maraqeeda muxuu ahaa maraqee suugada mahaya waxaa weyaan cab maxaa kale ageenka marta cab murug iyo xanuunaad wa la soo saar ladiin nasal allah salaama alcaafiya marka runtii xaqiiqatan xaalad adag weeyaan nasal allah salaama alcaafiya arrimahaasna miyahow dhaqankii da'yartii iyo dadkeennii way siiba way way socotaan yaan ugu tegi doona ummaddeeni xaggee loo carara ilaa ilal mafar meel loo cararan mahayn cararkaan samayn karna waxaa way inaanu mujaahado samayn oo dadka la wacyigeliyo oo la dagaalamo oo ilmihii muxuu ahaa gacmaha lagu soo dhego oo dadka laga celiyo oo waxaa weeyaan ummaddii ay iska waraysata oo dadka ayaga ataa kaas laftarkiisa oo kale war tolki aw tolki markii hebel qabiilka saa loo yara taabto adduunka inay soo dumiyaan kusugan jira aw ninkaas oo qabiil kama dhalin gabdhahan tictok iyo balaada ka buuxsoo dad qabiil kama dhalin aw iyagaa islaynayaan waaya walwaasilatan timaa xiriirinaysa tii xiriirinaysa oo shaqada qabanaysa almawsuulatan loo xiriirini allahna naclad iyagana ama nabigeena nacday sal slm waakila riba wa mukilahu riba cunaha iyo cunsiyaha nabigeena wuu naclay sal slm wmualila waalmuxallila qofka u xalaalayna oo haweenay ciddadeeda ay dhammaatay oo saddex lagu furay qof u xalaalayna iyo almuallal kan u xalaalayna iyo lahu kan loo xalaalayna labadaba nabigeena wuu naclay sal slm maxalushaahidka marka waxaa weeyaan naag saddex lagu furay oo saddexdeeda ay dhammaatay saddex jeer inta la furay meesha ugu fogwa saddex jeer lafur lagu soo noqoy mar lafur lagu soo noqoy mar labaad lafur lagu soo noqoy mar saddexaad lafur saas ciddada ay dhammaatay halkaas ay ku dhambaaina dhinka u noqona eh, muxallil oo kadibna intuu meher iyo guur ku xiro beenbeen ah kadib ninka u banayni kaas nabigeena wuuna calladay sala allahu calayh wasalam kii loo banayna waxbana kuma xirno oo wax uguntamaa lama arka nacladna i inkaarnabina wuu qaaday sala allahu calayhi waaalihi wasalam sidaa weeyaan baabu irsaali rajuli ninka inuu soo diro ilaa zawjati haweenaydiis bialaaqi alaaq inuu soo diro ayuu baabkan u baabiyay oo inuu furay furiin uu soo dira ayuu baabkan u baabiyay inay bannaanta uu yidhahdo hebelow waxaad yeeli islaanteed u tagay inaan fur uu sheego wakiilaga noqo waa bannaanta waana ku furmaysaa haweenayda baabu muwaajahati rajuli waxaa iga bootinaa dhibka meesha yeeli baabu muwaajahati rajuli ninka inuu la hortaga almarأaةa haweeneydiisa biطalaaqi furin oo isagoo murtaxan u yahablaayay furinkaada waa dhacay inuu yidhaahdo in laga yar waraaq iyo eh, eh, waxyaabahaas afro mayna in dad dir laakiin inaad gabadha ku jecel intaas soo hor istaagto aad tira hablaayay ayada mogta ifur bay leeda war kale ma walahan iyada waa ifur warkeeda laakiin ifur markay tira waxaad u qaadanaysaa dhallinyaroy waxaad u qaadataan aan wada joogno oo waan ku jecel oo weligaa intaad nooshaa ifurin waa anti waa ma garateen dhallinyarada saa ula socda haweeneyda habeenka isku yar xanaaqdaan ama waxay qoonsato jawaabteeda mxu hadalkeeda waxaa weyaan ifur macnaheeda ifurta waxaa weeyaan weligeehay afurin waa saasu qaato laakiin haddii aad ifurta run u qaadato ya islaan la-aan ma kugu dhici weligaa naag maad furayso dudi ilmalaan maa kugu dhici marka weligiina badow ha noqonina gabadha haddii ay ku tara ifur macnaheeda waxaa wey aan wada joogna waan ku jeclahay adduunka haba yaraatay waxaan kaa jecel lama arko hawlahan yaro dhibkooda uga haysan iga dhaaf saasay ula jeedaa waxaan kaa rabo yarayna isii intaas waa ifurta marka waa wax lagu yar bareshargarayne oo lagu yar qandacsani marka ifurun maaha saa ugu fahmina haddii ay ifurteeda ay maanta ay run ahaan lahayd dee cid wada joogta lama arkeen lidaalika ilaahay subxana wa taala ismada iyo furiinka wuxuu gacanta u geliyey iyo iyo qabuulkaba ragga haddii haweeney muxuu aha la dhihi lahaa ayada isfur miqaad qiyaasaysaan tobanka sana miqaad jiro isfur leed haweeneyda culmalaay abdiwaxde meeqad malayn karo hadal ku maqlayn ina biri jirtay mhm. wbima anfaquu min amwaalihim aye waa ku sii aye haye iga noqso <laughs> waa sidaas weyaan xadii saddex kun afar boqol iyo toban iy todobaad waa xadii صaxiixa qaala aimam nas akbarna alxuseyn ibn xurayf alkhuzaaci almarwsi waiqa qaala xadaana weyd muslim alqurashi waiqatun lakinahu kahiir tadliis wataswiya qaala xadaana awzaci cabdiraman awzaci waa imaam ahli ashaam qaala saaltu azuhri can ilati haweeneydi isticaadad ka magan gashay ilahay weyne subxana wataala min rasul rasulka sl slm acuudu billahi minka haweenaydii nabiga ku tiri ala sla slam markuu nabiga aad inaad loo hooye ay ahayd oo hooyintii la imaaday oo lagu soo mahariyey ayaa waxay tihi ilaahay baan adi kaa mahangalayaa faqaala wuxuu yidhi zuhri ayaa wuxuu wax ka weydiiyey arrinta ayada moogtay curwo ayaa wuxuu yidhi can caishata ummuminiin ana alkullaabiyata gabadha reer bani kullaab ahayd lama goortii dakhalat cala nabiy nabiga usoo gashay sal slm qaalat waxay tihi acuudu waxaan maangalaa bilaahi alla weyne minka adigan kaa maangalayaa faqaala rasul la sl slm laqad cudti waxaad maangashay bicadiimin alla weyn ayaad maangashay ilxaqii haleel biahlika reerkaa haleel weyaan reerkaadi aad ayuu nabiga ku yidhi sal l slm marka waa furiin furiin weyaan qasadka nabigana furiin unbuu ahaa laakiin ilxaqii biahliki ma sariix baa mise waa kinaaya ya kinaayo wa marka ninkaa la weydiinay ilaqii bialki maxaad ula jeedi furinan ula jeed waa furiin ilaqii bialki maxaad ula jeedi waa xanaaq ayaa nafta kaa qaaday waxaad yeeli caqliga waa kaa lumee bal ka issoo reerka muxuu aha aad ayaan ula jeed haduu yidhi xaaskiisa wax dhibaata meesha ma yeelaan waayo marka siyaaqda alaaqa ayaa qaarna waa kinaaya qaarna waxaa weeyaan waa sariix ahy baabu irsaali rajuli ninka diritaan uusoo diro ilaa zawjati haweenaydiis bialaaqi furiin xadii eh, ah, ayaa waxaan ka maqlay radia allahu taala anha alqurashiya taquul iyadoona arsala ilayi zawji ninka ayaa waxu isoo diray bialaaqi furiinkaygii adeeg ayuu soo farayoo inaad ifuray ad iisoo sheegay fashadadtu calaya iyaabi dharkaygaan isku taagay oon isku xiray uma ataytu nabiy nabig nbi sal slam faqal wuxuu yidhi kam allaqaki miiquu kugu furay faqultu an alaatan saddex buu igu furay qal wuxu laysa laki nafaqatun nafaqa malihi wactadi cidda tirsa fii beyti ibni camiki in adeerkaa gurigiisa ibn ummi maktuum ahaa fa inahu isaga dariiru basar waa mid indhalaana tulqiina iyaabaka dharkaada ayaad ridinaysaa cinda agtiisa fain inqadat ciddatuka ciddada haddii ay dhammaato faadinini iso ogeysi saasuu nabig sal slm marka kam alaqaki faqultu alaaan xadiid kala fasiri wuxuu furay dalqadii u dambeysay ma soo hilmaamteen ya axsanta sidaa weeyaan xadiidka saddex kun iyo afar boqol iyo toban iyo sagaalaad qala imamna abarna ubaydillah saciid sarqsi qala haddana cbdiraxman mahdi can sufyaan اthawri can masuud muctamir can mujaahid bni jabr can tamiim mawla faatima waa maqbuul can faatima naxwahu can faatima faatima binta kays ayuu ka wariyey naxwu xadiidka hore oo kale weeyaan naxwuhu iyo miluhu ama naxwahu milahu mil haduu yihahda mil haduu yihahda waa matniga iyo lafdigaba waa isleeyihiin matniga iyo matniga laba matniga waa isleeyihiin haddii uu yihahda naxwahu u yihahda naxwahu u yihahdana waxaa weeyaan isma lahano waa bilmacnaa macnaha isla baabu taawiili qowli اllaahi caza wajal baabu taawiili qowlihi qowlka alla fasiritaankiisa caza wajal caza qaalib ahay oo wajalla weynaaye yaa ayuha nabi nabi allow lima maxaybaad maxaabaad tuxarimu u xaaraamyaanaysaa maa shay axalla uu baneeyey allahu alla weyne laka adigu kuu baneeyey maxaad xaaraan isee uga dhigaysaa hayeelna weyaan nabi allow tabtaqii mardaata aswaajik adoo dalbaysa inay haweenkaada kaa raali noqdaan dumarka hawshooda ma sahlano deeftooda dhibkooda waa mxuu aha ma sahlan dheefkooda badana oo dhibkoodana tiro badana xadii kun afar boqol iyo labaatanaad waa xadii daciif lisnaad xadiidkan marka waa daciif xadiidkan waa daciif qaala imam bana cubaydillahi ibnu cabdisamad ibn cali mawsili ninkaas waxaa weeyaan waa saduuq axsanta qaala xadaثana makhlad ibnu yaziid aljazari wa saduuq lahu awhaam can sufyaan اthawri waa imaamki can salim ibn cajlaan alaftas alqurashi mowlaahum iqat rumya bilirjaa can saciid ibni jubayr can bni cabaasi radi allahu tacala canhuma qalu cabdillah bn cabaas ataahu rajul nin baa u yimid faqala wuxu aniga jacaltu waxaan yeehay imraatii haweenaydii haweenaydii calay waxaan ka yeehay korkayga xaraaman inay xaraan iga tahay ayaan dhahay haweenaydii haweenaydii waxaan ku dhahay xaaraan baad iga tahay qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay laysat calayka bixaraam laysat maan hiya iyada calayka bixaraamin xaraamka ma ahanin uma kadibna tala wuxuu aqri hadi laaya yaa ayuha nabiyu nabi allow lima maxaada tuxarim u xaramaynaysa maa shay axalla u baniy allahu alweyn laka adiga calayka korkaada waxaa ahaata haddii aad marmarbasaa tidhi aqladu alkafaara kafaaratan ugu daran ayaa korkaada ahaatay cidqu raqabatina qoor xurayntayd dihaarkii oo kale ayuu soo qaatay waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna bima qaaluu fataxiru raqaba laakiin xadiidka iyo siyaaq uu ku arooray waa daciif laakiin haddii dihaarnimo loo rogo aayadda qur-aankeed oo cadayd suurat almujaadala ayaa cadaynaysa dhib ma baabu tawiili hadi اlaaya aayaddan fasiritaan loo fasira calaa wejhin aakhara wejika loo fasiro waana sida siyaaqa aayadda ay ku soo oo taqaanaan adiikeeaadiisteedana waa adii ai weyaan xadii saddex kun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiis صaxiixa ah. qaala imam taqbana qutay ibn saciid can xajaaj ibn xamd awar can jurayj cabdimalik ibn aziz ibn jurayj can aطaa ibnu eh, eh, abi rabax anahu sami ka maqla cubayd ibn cumayr aleyثi ninkaas waxaa layihi xilliga nabigan ayuu dhashay sal ا slm kibaarta taabiciintana waa lagu tariyey eh, maka ayuuna qaadi ka ahaa inuu iq yahay waa ijmac ayaa lagu yahay ama saxaabi waqtiga nabig ka dhasho amaba yuusan dhalanayn qaala wuxuu ninka lidaa cubayd bn cumayr samictu caaishata baan ka maqlay uma almuminiin radia allahu taala anha zawji nebi ahayd samictu waan ka maqlay caaishata baan ka maqlay zawja nabiy min zawji nabiy ya maa kor dhabanta zawji ma ahan akhyaaray zawja nabiy weeyaan زوج النبي sal اه sلم أن نبي nabigeen sl sm kaan wxu nabigeena ymkutu mid ku nagaado cinda زaynaba زaynab bint jaxsh um الmؤminiin ayuu ku nagaan jiray wayashrabu cinda caslan malab ayuu marka ka cabi jiray fatwaasaytu fatwaasaytu waxafsatu fatawaasaytu waan la dardaarmay ama aan isku ogaanay iyo xafsatu xafsa waxaan isku ogaanay oon ku ballannay ayatuna teeni anigii adiga maa dakhala calayha nabiyu nabigu usoo gala sala allahu calayh waali wasalam xabse iyo caaisha ku ballamayaan faltaqulaad tidhahda innii aniga ajidu minka waxaan kaa urinayaa riixa makaafira xanja ama cabitaan la yidhahda makhaafira urkiisa ayaan kaa dareemayaa ma garateen makhaafirada marka waxay yidhahdaan waa shay macaan oo laakiin urla oo soo uri waa macaan yahay xabagkaa xabag weyaan waa macaan laakiin way soo uri kaa dareemaya saas ku dhaha wax ka jir lama arkaya laakiin meel baa muxuu ahaa ay ku socotaa <laughs> hawsh ku socotaa faqaalat lahu fadakala alaa ixdaahuma muxuu aha nusqada matbuucada waxaa ku sugan calaa ixdayhima yaa saxan ixdaahuma mise ixdayhima yaasaxan calaa ixdayhima mise calaa ixdaahuma calaa ixdayhima axsanta sidaa weeyaan ayuu soo galay faqaalat faqaalat waay ku tii dalika arrinkaas lahu ay ku tihi faqaala waxay ku tihi maaafira makhaafira ayaa kaa soo ori inii ajidu minka riixa makhaafira ayaan kaa dareemi ay ku tihi tii tii aad u galay soo ma saasay ku tihi faqaala wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf inaan makaafiro cabay ama aan cunay sharibtu casala malab ayaan soo cabay cinda zaynab ayaan ka soo cabay wa qaala kadibna wuxuu yidhi tii kal siday ku tiri mogta lan acuuda uma laabanay lahu malab dambe afkama saaray fanaزlat waxaa soo degtay ayuha nabi nabi allow lima maxaybaad maxaabaad tuxarimu waxaana maa malab xalla uu ku belaya allahu alweyn laka adiga tabtaqi adoo dalba maradaat zawaaji wallahu gafuur raxiim kadibna ayaga laftirkoodii canaan baa dusha laga saarayo waxaa lagu yidhi in tatuuba haddii aad tooba keentaan ila allahi alla weyne faqad saqat quluubukuma qalbigiinana wuu leexdayoo meel aanan la rabin buu aadaya wain tadaahara calay ayaa imaanaysa marka licaaishata waxaa lagu yidhi wain tatuuba in tatuuba ila allah licaaishata caaisha xafsa ayaa loola jeeda horkaas hadalka xadiidkan ayaa warina oo cadayni umuna caaisha cadayni waid asara الnabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiiثan waxaa weeyaan tafsiirkeedana waxaa weeyaan liqowlihi nabiga hadalka u yihi sal slm bal sharibtu caslan wadkur xusna wadkur sheeg ama xasuusa id asara goor uu ku siraystay annabiy nabiga sal l slm ilaa bacd aswaajihi dumarkiisa qeyb ka mid ah waa xabse iyo caaisha ama iyo caaishe xadiian wuu hadal ku siraystay waid asarnu ila bacd falama naba'at bihi waadharahu اllahu calayh carafa bacdahu bacd falama nabaha bi qaalat man nabaka hada liqowlihi hadalka u yidhi hadalka u siraysta waxaa weeyaan bal sharibtu casalan malab ayaan soo cabay saa weeyaan kulluhu min xadiidi caطa caطa ibn abi rabax ayaa xadiidkan dhammaantiis lafdigiis uu yahay weeyaan marka aayadda tafsiirkeeda waxaa weeyaan in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uu xaasaskiisii qaybo ka mid ah shirqool yaroo kooban oon aad u weyneen ay u sameeyeen kol gabadhaas malaha ka yara masayreen agteeda uu nabiga malabka uu ka cabaayey way u qoonsadeen marka malabkii nabigeena insaxa tacbiir calayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu yidhi dib malabka ma saara isna waxaa lagu yidhi maya ma dhacaysa arrinta ayada xaaran yeelin ayaga waxaa lagu yidhi meel adag aad gasheen oon loo baahnayne soo noqdu alla soo noqdayaa lagu yidhi radia allahu tacaala canhuma waa hooyayaalkeen labadooda baabun alxaqii biahliki hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdihi rasuli mustafaa habeen dambe insha allah tabaaraka wa tacaala